bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya annawawiyu raximahu llahu tacaala baabu maa yaquuluhu man maata lahu meyitun baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu ou dhahayay man maata qofkii ou dhinto meyitun meyd ou dhinto lahu isaga u sugnaaday qofkii qof ou ka dhinto waxa uu dhahayo rawaynaa fi saxiixi muslimi can ummi salamata radia allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquul nabigoo dhahayaan maqlay maa min cabdin addoon ma jiro tusiibuhu musiibatun musiibo ay asiibayso fayaquulu dhahayo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaahuma jurnii allaahuma jurnii allaahuma ajirnii labada waa la dabdiyey ayb ayb ayb marka weliba iyadoo ay la socoto mad oo la socda allaahuma aajurnii iyo allaahuma aajirnii ayb mamduudat alwajhayn weyaan Eh, laakina alkasra maca alqasri gayru mawjuudin fi nusakh kasre oo qasra ay la socoto maleh ta kale la allaahuma ajurnii oo waa leeyahay nacam allaahuma ajurnii ilaahu iga ajarsii fii musiibatii musiibadeyda wa akhlif lii ilaahu ii khaliifiya alkhayra minha wax igaga wanaagsan ayb wax iyada igaga wanaag badan ilaahu ii reeb oo khaliif igaga dhig ilaa haddii uu sidaas yiraahdo ajarahu allahu tacaala ilaahay waa ka ajarsiiya fii musiibatihi musiibadiisa wa akhlafa lahu wuxuu uu u khaliif yeelaa khayran minhaa waxyada ka fiican qaalad waxa ay tiri falamaa tuwafiya abuu salamata markii la oofsaday uu dhintay qultu waxaan idhi kamaa amaranii rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam sida nebigu uu i amray oo kale ayaan idhi fa akhlafa allahu tacaala ilaahay wuxuu ii khaliif yeelay oo igugu bedelay lii aniga khayran minhu axad ka khayr badan abuu salama rasuul allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkiibuu igugu bedelay marka tanna waxay tusaysaa qofka laga dhinto waxa uu dhahayo waraweynaa fii sunani abi daawuuda can ummi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal ly salam idaa asaaba axadakum midkiin haddii uu asiibo musiibatan musiiba falyaqul ha yiraahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaahuma yaa allaahu allow cindaka adiga agtaadan axtasibu ku ajar tirsanayaa musiibatii aniga musiibadeyda ay fii musiibatii musiibadeyda adaan ilaahu kaa ajar kaaga rabaa faajurnii ilaahu i ajarsii fiiha musiibadeyda iga ajarsii waabdilnii ilaahu ii bedel bihaa iyada khayran minhaa wax ka fiican oo ka kheyr badan ilaahu igugu bedel ayb sidaasna nabiga sala allahu calayh waali wasalam waa ka sugnaatay ayb oo xadiidkan marka xaafidku wuxuu yidhi dambe akhrajahu axmedu wa abu daawuuda wabnu xibaan wa akhrajahu annasaa-iyu wabnu khuseymata walطaxaawiyu walxaakim ayb min duruqin ukhraa waakhrajahu bnu xibaan can ibni khuseymata wainamaa lam yukharij muslimun hadihi اطariiqa maca ikhraajihi alxadiid alwal ayb walqasdu waaxidu liikhtilaafin waqaca fi hadihi اطariiqi calaa bacdi rijaaliha iyadoo duruqdu isku mid yihiin ayaa midkan khilaaf baa ku dhacay dariiqan dambe abu daawuud marka muslim ma soo saarin raximahullah maxalushaahidkana waxaa weeyaan qofku inuu yiraahdo musiibo iyo wax markay lasoo gudboonaadaan inuu yiraahdo inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun allaahuma cindaka axtasibu musiibatii faajurnii fiiha waabdilnii biha khayra minha waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi <clears throat> wagayrihi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal idaa maata waladu lcabdi addoonka cunugiisii haddii uu dhinto qaala allahu tacaala limalaa-ikatihi alla malaa wuxuu ku dhahaa qabadtum waxaad qibdooteen walada cabdii addoonkayga cunugiisii ayaad oofsateen fayaquuluuna waxay dhahayaan miyaad eh, qabadtum waxaad oofsateen walada cabdii addoonkaygii ilmihiisii baad oofsateen miya fayaquuluuna waxay dhahayaan nacam ha fayaquulu wuxuu dhahayaa alla qabadtum thamarata fu-aadihi waxaad qaadeen qalbigiisa mirihiisii fayaquuluuna nacam ayay dhahayn haa fayaquulu wuxuu dhahayaa alle famaadaa qaala cabdii addoonkaygu muxuu yidhi markii sidaa aada yeesheen ood waladkiisii ka qaadeen muxuu isagu yidhi fayaquuluuna waxay dhahayaan xamidaka wastarjaca adiga ayuu kugu mahadiyey waana inaa haystay fayaquulu llahu tacaala allah wuxuu dhahayaa ibnuu licabdii addoonkayga u dhisa beytan guri fi ljannati uga dhisa ibnu hamsada waa hamsatulwasli ficilku waa amar waawul jamaacaha dartiis ayaa damada loo keenay nunka la saaray damadu waa caarido dama caarida markay tahayna ina hamsatul wasliga waa la kasriyaa banaa yabni ayuu ahaa kasra asal ahayd damadana waa caarido waawda darteeday ku timid ibnu waa markaa bilaabaysa marka marka kalena fayaquulu allahu tacaala bnu licabdii addoonkayga u dhisa beytan guri fi ljannati uga dhisa wasamuuhu ku magacaaba beyt alxamdi gurigii ammaanta iyo mahadda ku magacaaba qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb xadiidkana xadiid saxiixa weeyaan macnaha uu tusayana waxa uu tilmaamayaa qofku inuu alla mahadiyo ayb xaaladahaasoo dhan marka inuu allah subxaanahu watacaala uu ku mahadiyo ayb welad marka la leeyahayna gabar iyo wiil labadaba waa soo gelayaan welad ilaa labadaba waa la dhahay wa fii macnaa hada ma rawaynaahu fi saxiixi اlbukhaariyi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اllahi sala اllahu alayh wali wasalama qaal yaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu dhahayaa maa licabdilmu'mini addoonkayga mu'minka uma sugnaanin cindii aniga agtayda jazaa-un abaalmarin idaa qabadtu haddii aan qaado safiyahu kii yacnii uu doortay min ahli uu jeclaa yacni min ahli dunya adduunyada dadkeedana ka mid ah huma ixtasabahu markaa uu ajar tirsado abaalmarin kale agteyda kuma laha ila aljannata janno maahani ayb janno unbaan ku abaalmarinayaa buu leeyahay allah subxaana wa tacaala ayb ayb xadiidkana marka yani qofku markuu ajar tirsado oo uu argagax iyo aanu la imaanin ee ixtisaab uu la yimaado ayaa taas uu helayaa ayb maxaa yeele wixii la jecel yahay waa mu-ahir qofka waa saameynaya ayb baabu maa yaquuluhu man balagahu mowtu saaxibih baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu uu dhahayay man balagahu qofkii uu soo gaaray mowtu saaxibihi saaxibkiisa dhimashadiisa qofkii qof saaxibkii dhimashadiisa loo sheegay waxa uu dhahayo rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam almowtu geerida fasacun argagax waayo faidaa balaga axadakum midkiin haddii uu soo gaaro wafaatu akhiihi walaalkii dhimashadiisa falyaqul ha yiraahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun naga waxaanaha kuwa rabbigood uga gadoomaayo allaahuma ktubhu cindaka fi lmuxsiniin ilaahu qor agtaada ku qor fi lmuxsiniina kuwa muxsiniintaa ku qor wajcal kitaabahu kitaabkiisana waxaad ka dhigtaa fii ciliyiin ciliyiin gey kitaabkiisa wakhlufhu fii ahlihi fi lgaabiriin ilaahu u khaliif noqo ayb fii ahlihi ehelkiisana ilaahu uga khaliif noqo fi lgaabiriina dadkii uu ka tegay ee baaqiga ee adduunyada ku haray dhexdooda ka bedel fii ahlihida un ka bedel khaliif ugaga noqo yacnii ilmihii iyo waalidkii iyo dadkii uu dhaafayna ilaahu adiga u maamul ayb marka allah wa tacaala isagaa dadka looga tagtaa ee isaga waxna wakiil loogama aha isaga ayb cibaarada marka dadka qaarkood isticmaalaanoo bani aadamku waa khaliifatullaahi fil ardi ilaahay buu dhulka wakiil uga yahay maya wax ilaahay dhulka wakiil uga amalaha bal ilaahay isagaa dadka wakiil u ah oy inay tala saartaan ay tahay safarka markuu qofka galo wuxuu dhahay allahuma anta saaxibu fi safari walkhaliifatu fi lahli walaa taxrimnaa ajrahu ajrakiisa hanaga hoojinin walaa taftinnaa hana fidnaynin ilaahu bacdahu isaga gadaashiisna hana fidnaynin xaafidku markuu xadiidkan takhriijiyey kadib buu wuxuu yihi xadiidun gariibun akhrajahu bnu sunniy wa fii sanadihi qays bnu rabiic ayaa ku jira wahuwa saduuqun laakinahu tagayara fi laakhiri markii dambe tagayur baa ku dhaca walam yatamayaz xadiidkiisiina ma soocmin ayb ya faman farada bihi yakuunu daciifan wixii uu la gooni noqdo marka daciif ayuu noqonayaa wixii uu la gooni noqdo waa daciif kaanahu marka xadiidku inuu ishaaray dacfigiisa ayb baabu maa yaquuluhu idaa balaqahu mowtu caduwi lislaami islaamka cadowgiisa geeridiisa qofkay soo gaarto waxa uu dhahayo baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu uu dhahay maaguba idaa balaqahu haddii uu soo gaaro qofka mowtu caduwi lislaam islaamka cadowgiisa geerideeda nin islaamka cadow uu ahaabaa dhintay maalan raweynaa fi kitaabi ibni suniyi can ibni mascuudin qaal ataytu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qad qatala allahu caza wajalla abaa jahlin ilaahay waa dilay abuu jahl qaala waxa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii nasara cabdahu wa acaza diinah alxamdu ammaanoo dhan lilaahi allay u sugnaatay alladii nasara cabdahu allahaasoo addoonkiisii u gargaaray wa acaza diinahu diinkiisiina ciseeyey oo sharfay ayb xaafidku marka xadiidkan can ibni mascuud buu ka soo saaray qaala qultu yaa rasuul allah qaala qultu yaa rasuula allah ina allaha qad qatala abaa jahlin markaasuu nabiga yihi alxamdu lilaahi aladii acaza diinahu wanasara cabdah qaala wa qaala maratan marna waxa uu yihi wasadaqa wacdah ayb xaafidku marka wuxuu yihi xadiidun gariibun akhrajahu الnasaa-iyu fi kitaabi الsiirati walam yukharijhu bnu suniy can الnasaa-iyi kama soo saarin wainama akhrajahu fi camali اlyowmi wاlleyla min طariiqi caliy bni اlmadini can umayata bni khalid warijaaluhu rijaalu صaxiix lakin abu cubaydata bnu cabdillaahi ibni mascuud lam yasmac min abiihi imaam axmedna waa soo saaray isagoo intaan ka taamnimo badan ayb ayuu soo saaray xadiidkan marka abuu cubeyda oo wiilka ibnu mascuud ah ayaan aabihiis kusoo gaarin da oo wax ku kala sooco marka inqidaac yarbaa meelahaas kaga jiro ayb baabka marka waxa uu u tarjamayna waa u cadaynayaa marka qof caduwul islaam ah markau dhinto sida uu qofka dhahayo waa lagu farxayaa kaasoo kale kale laakiin dad muslimiina markii inta qofku uu laayo ama uu dilo ama ay dhintaanba qof muslima qofku inuu ku farxo oo uu ducadan akhriyo iyada meesh kuma jirta oo caduwul islaam waayo qof la ogyahay inuu caduwul islaam yaho ahlucilmiga agtooda saas ka ah marku dhinto haa laakiin dad muslimiinoo tiro badan markay inta la-daan ama qof muslimaba ama wax gaal waayo dhahayba aanay jirin oo ahlu ka mid a ah, hadduu qofku yidhaha alxamdu lilaahi alladii nasara cabdahu wa acaza diinahu waa faham aada mackuus u ah waanacam kamana fogo wixii dadkii cali la dagaalami jiray ay dhihi jireen oo markay saxaabada qof saxaabiya ah uu soo agmara intay dilaan ilmaha caloosh ay ku wada naaguhu ay ku wadaanna gowracaan ayay waxay dhihi jireen yani markaas gaalaan dilnay naqofka hadduu diintii qalad u fahmo wareer baabu taxriimi alniyaaxati cala almeyiti waadducaa'i bidacwa aljaahiliya baabu bayaani taxriimi alniyaaxati niyaaxadii xaaraantinimadeedii caddaynteedii ayuu u baab yahay cala almeyiti loo baroorto niyaaxadu waa baroorta waadducaa'i bidacwa aljaahiliyati iyo in layskugu yeerto waadducaa'i yeerasho bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada yeryeerashadeeda laysugu yeerto niyaaxa marka maxaa la yihah niyaaxa waxaa la yihahdaa baroorta baroor deeqda ayaa la yihahda baroortuna waxay tahay ooyin qaylo ay la socoto iyo xabad garaac iyo la socdo ayb waducaai bidacwa ljaahiliyatina waxay tahay qofku inuu yidhaah waa wareey allah ninkii saas ahaayo kii dhaxaas u daldalo waxaa kaloo niyaaxada la yiraahdaa oo ka mid ah qofka markau dhinto inta xoolo la qalo meeshii uu ku dhintay lagu soo ururo oo ay dadku badar ku cunaan meeshaas ama ay kusoo ururaanba waa niyaaxa iyada xataa ajmacat marka dadka qaar sadaqay dhahaya sadaqa see loo dhihi kara wax sharcigii niyaaxa ku tilmaamay sadaqa miah sadaqana waa sadaqo niyaaxana waa niyaaxa ajmacat ilummatu ummaddu waxay ku ijmaacday calaa taxriimi niyaaxati niyaaxada xaaraantinimadeeda <coughs> waadducaai bidacwa aljaahiliyati iyo jaahiliyadii laysugu yeerto waadducaa'i bilweyli halaag loo yeerto iyo wathubuuri iyo halaag cinda almusiibati musiibada agteeda rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku waxa uu yihi laysa mina anaga nagama mid aha man latama alkhuduuda dhabanada qofki garaaco musiibada markay ku dhacdo daanka qofka iska garaaco washaqa aljuyuuba kale jeexjeexo jeeb waxaa laga wadaa kan meesha kuleetiga ama funaanad hadday taha qoorta meeshay kasoo uga soo uga wareegsan tahay ayaa jeeb layiraa kuwaan lacagta annaga aan gashano geesaha ku yaalla maahan saas naca marka washaqa aljuyuuba kuleetiga jeexjeexo musiibo markay qof dadka qaar ku dhacda halkaasay qabtaan markaasay googooyaan iyagoo qaylana wadacaa bidacwa aljaahiliyati wa fii riwaayati limuslimin aw dacaa aw shaqa ayay ahayd ow ayuu yiri ayb jaahiliyada dacwadeedana waxa ay tahay qofka inuu qayliyo oo u baroorto oo uu yiraahdo waa waray iyo hoogayey ba-ayey waxaas inuu yiraahdo warawaynaa fi saxiixayhimaa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka beri-a wuxuu ka beri noqday min asaaliqati naagta qayliso baroorato waalxaaliqati midda tinteeda googoyso oo tinta xiirto musiibada markay ku dhacdo waashaaqati midda dharkeeda jeexjeexdo naagaa laga wada cabiray maxaa yeele naagahay caado u tahay badanaa nimanka hadday nin uu sameeyana waa la mid u nabiga waa ka beri xadiidkana marka bukhaari iyo muslim baa wariyeen see la rabaa marka qofka ha iska ilmeeyo laakiin baroor iyo qaylo iyo maya ayb qofka meydkana waxba uma tarayso waaba la cadaabaa meydka haddii uu baroorto qofkan ee uu qayliyo waa lagu cadaabaa inta uu saa noogu baroorana haddii la yidhaahdo ka waran maxaa loo cadaabaya qof kale waa waxa uu sameynayo waa inuu ka dardaarmo isaga uu yidhaahdo baroortaas waa xaaraan ha iisoo barooranina sidaas inuu yidhaahdo qofkiinayb markaa kadib qofkii markii la ogeysiiyo oo la baro qofkii u qayliyo u baroorto isaga le waay markaas ayb qultu alsaaliqatu allatii tarfacu sawtahaa waa midda codkeeda kor u qaadaysa binniyaaxati kor ugu qaadayso waalxaaliqatu allatii midda weeyaan taxliqu shacrahaa tinteeda xiiraysa cinda almusiibati musiibada agteeda waashaaqatuna allatii midda weeyaan tashuqu hiyaabahaa dharkeeda googoynaysa cinda almusiibati musiibada agteeda wa kullu hada kan dhammaantiis xaraamun weeyaan xaaraam biitifaaqi alculamaa wakadalika yaxrumu waxaa xaaraam ah nashru shacri tinta firdhinteeda oo markay musiibada iyo ku timaado inay tinta iska firdhiso oo tinteeda dhan tin basaasan ay ka dhigto wa ladmu lkhuduudi dhabanadoo la garaaco wa khamshu lwajhi wejiga oo la xagto qofkii wejiga marka iska xangariifto markaa wejiga xagxagto waducaau bilweyli iyo halaag loo yeerto hoog iyo ba in loo yeerto waraweynaa fii saxiixayhimaa can ummi catiyata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri akhada calaynaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabiga wuxuu naga qaaday fi lbaycati baycadii allaa nanuuxa korkeenna wuxuu ku qabtay nebiga oo nagula ballamay allaa nanuuxa inaanan barooranin oonan meyd u barooranin niyaaxada marka cid loo ogolyahay nin waalid ilmo midna looma ogola warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama ithnataani labo fi nnaasi dadka dhexdooda humaa iyagu ithnataani laba arrimood ayb fi nnaasi dadka dhexdooda ah ayb fi nnaasi dadka dhexdooda xaal ay yihiin humaa iyagu kufrun weeyaan kufriyay bihim fiihim iyaga dhexdooda ku tahay adacnu duris fi nasabi la duro nasabka iyo waniyaaxatu baroor cala lmayiti loo baroorto yacnii nabigu wuxuu leeyay sala allahu alayh ali wasalam laba arrimood waa kufri kufri waay markaa qofkii yiraa diintu ka baxaa ma laga wado laakiin waxaa weeyaan waa kufri acmaalu lkufri weeyaan gaalada acmaashoodii acmaalu ahlilkufri amase waa kufri oo kufrun duuna kufri xagga xugun ahaanta sida kale laakiin in sidaan loogu socodsiiya fiican aacnu duurista fi nasabi la duro nasab la duro marka waa maxa qofka in nasab dhiman waayo la iraa meeshaan yaa maray ninkii nasab dhimanka ahaa yaa maray see adiga nasab dhiman isaga ku yahay adigana nasab ku tahay dhammaantiin aadamaa ku abtirsataan aadam unbaad wada gashaan yaa adiga nasab kaa dhigay asagana nasab dhiman ka dhigay amase in la yiraahdo midgaanki iyo saasoo kale la yiraahdo nacam oo qofka nasabkiisa la duro oo la yiraahdo kuwaan maxay yihiin nasabkoodu saas waaye annagaa ka nasabsane nacam waniyaaxatu cala lmeyit iyo meydkoo loo baroorto waraweynaa fi sunani abi daawuuda can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal lacana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu lacnaday annaa-ixata naagta barooranayso iyo walmustamicata midda dhegaysanayso ayb ta dhegeysanayso dadka qaar waxay sameeyaan marka ay eh, caadaadkii carabtana waa ka mid aha ah, jirta soomaalida laftirkeeda waa leeyihiin dad marka eh, iblaayo iima soo oynin iyo eh, aniga usoo ooyey iyo waxaasay leeyihiin siay u joogaan marka meelahaas markay soo maraayaan gurigii laga dhintay ay kusoo dhawaadaan ayagoo iska qosqoslayay ayay markay guriga kusoo dhawaadaan dhulka isdhigayaan ay u qaylinayaan niyaaxa iyo baroor inta ku dhuftaan haddii kale heblaayo iima soo oyninaa lay dhahaayay leedahay meeshii markay isugu yimaadaan kuwana waa barooranayan kuwana waa dhegeysanayan labadaba waxaa weeyaan eh, nabigu waa lacnaday sala allahu caleyh waali wasalam xadiidkaana marka abu daawuud baa wariyey ayb xadiidkan marka xaafidku markuu takhriijiya waxa uu yihi hada xadiidun gariibun akhrajahu abu dawuud can ibraahima bni muusa can moxamed bni rabiica can moxamed bni lxasan bni catiya can abiihi can jaddi can abi saciidin wacatiyatu walxasan daciifaani waqad akhrajahu lbazaar wاطabaraaniyu min xadiidi bni cabaas wafii sanadihi daciifaani aydan xaafi marka dacfigaa buu ku sheegay ayb laakiin axaadiis u marqaa waxaa jirta la macno ah ayb waclam ogow buu yihi ana niyaaxata niyaaxada rafcu sawti weeyaan codka oo kor loogu qaado binadbi baroorta ama yani wax sheegsheegidda wanadbu nadbiguna tacdiidu naadibati midda barooranaysa oo qaylanaysa tirtirinteeda bisawtihaa codkeeda ay ku tirtirisa maxaasin almeyiti meydka maxaasintiisa yacni meydkii wanaagiisii bay tirinaysaa waana qaylinaysaa ooyinna waa ku daraysaa waa naag ooyinayso codka kor u qaadayso wanaagii ninkii dhintayna tirinaysa waqiila waxaa layidhi huwa albukaau calayhi meydka oo loo ooyo waa maca tacdiidi maxaasinihi iyadoo wanaagiisiina la tirinayo qaala asxaabunaa waxay yidhaahdeen wayaxrumu waxaa xaaraama rafcu sawti codka kor u qaadistiisa biifraatin si xadguduba kor loogu qaado filbukaai ooyinta dhexdeeda lagu xadgudbo <coughs> wa ama albukaau ooyin cala lmeyiti loo ooyo min geyri nadbin maxaasintiisa tirinteeda la-aanteed walaa niyaaxatin baroor iyo qaylo la-aanteed falaysa bixaraamin ma aha xaaraan mm-hmm. faqad rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slama caada sacda bna cubaada ayuu nabiga soo booqday wamacahu macahu cabduraxmaan ibnu cawfin ou la jiro wa bnu abi waqaas cabdullaahi bnu mascuud fabakaa bakaa rasuulu llahi sal l slam nabiga waa ooyey falamaa ra-a alqowmu dadkii markay arkeen bukaa-a rasuulillaahi sal l slam nabiga ooyintiisii markay arkeen bakow iyagana waa ooyeen faqaala waxa uu yidhi alaa tasmacuun miyaydnan maqlaynin in allaha alla laa yucadibu ma cadaabayo bidamci lcayni isha ilmadeeda ilaahay waxba ku cadaabi maayo walaa bixusni lqalbi qalbiga murugtiisana ilaahay waxba ku cadaabi maayo walaakin yucadibu wuxuu ku cadaabayaa alla bihaada kan carabku ishaare aw amase yarxamu waa naxariisanaya wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisii ayuuna tilmaamay kan ayaa cadaabka marka alla uu wax ku cadaaba ama uu ku naxariistaa ee indhaha laga ilmeeyey iyo qalbiga laga murugoodo iyo waxba ilaahay ku cadaabi maayo bal taas naxariis waayaba waraweynaa fii saxiixayhimaa can usaamata bni zaydin radia allaahu canhumaa ana rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka rufica ilayhi waxaa loo soo koryeelay ibnun wiil libintihi gabadhiisa ay dhashay wahuwa fi lmowti isagoo sakaraadka ku sugan zaynabaa dhashay rasuulka gabadhiisa zaynab wiil ay dhashay oo sakaraadayaa nebiga loo koryeelay kor loogu soo qaaday fafaadat caynaa rasuulilaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga labadiisii indhood waa ilmeeyeen waa shubmeen faqaala lahu sacdun sacad waxa uu ku yidhi maa haada yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waa maxay waxaani qaala waxa uu yidhi haadihi raxmatun naxariis weeyaan tan jacalaha allaahu alla uu yeelay fii quluubi cibaadihi addoommadiisa quluubtooda uu yeelay wa inamaa yarxamu allaahu ilaahay wou naxariistaa min cibaadihi addoomihiisa wuxuu u naxariistaa alruxamaau inamaa yarxamu allaahu ilaahay wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoomihiisa xaal ay ka mid yihiin alruxamaaa kuwa markaa naxariisto aruxamaau iyo aruxamaa labada waa la dabdiya aruxamaa hadii la isaga ku sheegi doono ayb nebigu marka cunugaas markii kor loogu soo qaaday xaaladda uu ku jira markuu arkay ilinba ayaa kasoo daadatay markaasay yidhaahdeen ma haadaa yaa rasuul allah markaasuu yiri waa naxariis naxariis alla oo addoomihiisa qulubtooda yaalay markaa nebigu fiiri wuxuu jamciyey naxariistiina waa jamciyey naxariistii iyo wuxuu jamciyey ou kulmiyey alla ka cabsigii waana naxariistay oo waa la ilmeeyey naxariista ilaahayna waa ka cabsadayoo ma barooranin nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo wixii alla uu keenay ee uu qadaray waa qaatay nabiga sal slam waa mowqifka marka ugu fiican wa labadiibuu nabigu jamciyey laakiin bacdi alculamaa waxay kasoo naqliyaan alfudayl bnu ciyaad imaamka la yiraahdo wiilkiisii ayaa loo sheegay inuu dhintay markaasuu qoslay alxamdu lilaahna yiri iyaga marka waxay uga dhigayaan ammaan yacnii in ay way ku ammaanayeen laakiin ibnulqayim wuxuu yidhaha haddayba qisadaasi jirto waxaa weeyaan eh, sax maaha saas <coughs> jaanib ayuu xoog saaray jaanibkii naxariistana markaasi lama uunan imaanin hadyiga nebigaana ka fiican buu yidhi hadyiga fudayl hadyu rasuulillahi sal l salam afdalu min hadyi fudayl ibni ciyaad ka nebigaa ka fiican ila nebiga kudaydaa nala yiri annage naam qultu alruxamaa binasbi ayaa la aqriyay warafci alruxamaaa iyo alruxamaa fanasbu nasbaha calaa anahu mafcuulu yarxamu wainamaa yarxamudaas mafcuulkeeda waa haddii la nasbiyo warafcuna calaa anahu kabarun khabaru ina inuu yahay inada khabarkeeda watakuunu ma maadana bimacna ladii bay noqonaysaa wa inamaa yarxamu llaahu wa ina aladii midka ayaad leedahay yarxamu llaahu alla uu u naxariisanayo min cibaadihina xaal oo addoommadiisa ka mid yahay alruxamaau waaye ayaa leedahay saasaa u laqbaynaysaa alruxamaau ina xarfu nasmin maadaas waa ismu mawsuul mabniyun cala sukuun fii maxali nasbin ismu ina jumladan yarxamu llaahuna waa silatu lmawsuul laa maxala laha min alcraab caa-idkuna waxaa weeyaan yarxamuhu hudaas wa min cibaadihina aada xaaleynaysaa nacam addoomihiisa xaal uu ka mid yahay maada ayaa ka xaaleynaya nacam arruxamaau khabaru ina marfuuca waakaas watakuunu maa bimacna aladii ayay ahaanaysaa saasaa lagugu towjiihiyey marka warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nabigu dakala cala bnati ibraahiima radia allahu canhu cala bnihi dheh cala bnihi inankiisi ibraahiima ayuu u galay radia allahu canhu wa huwa isaga oo yajuudu binafsihi nafsadiisa dhiibayo isagoo nafsadiisii bixinaayo oo dhimanaayo ayuu u tegay fa jacalat caynaa rasuulilahi sal l salam nabiga labadiisa indhood waxay gudagaleen tadrifaani inay shubmayaan faqaala lahu cabduraxmaani bnu cawfin ayaa wuxuu ku yidhi waanta yaa rasuul allah rasuulka ilaahi adigana faqaala waxa uu yidhi yabna cawf inahaa raxmatu naxariis weeyaan huma atbacahaa biukhraa ilin kale ayuu haddana nebiga sii raaciyey faqaala ina alcayna tadmacu isha waa ilmaynaysaa waalqalba yaxzanu qalbigana waa murugoonayaa walaa naquulu ma dhahayna ilaa maa yurdii rabbana wax rabbigan raalli gelinaya maahane wax kalena ma dhahayno wa inaa anaguna lamaxsuunuuna ayaanu naha kuwa murugoonayo bifiraaqika adiga yani ka tegistaada ka tegista aad naga tegaysid kuwa ka murugoona kuwa la murugeysan baanu nahayaa yaa ibraahiimu ibraahiimu marka isha inay ilmayso qalbiguna murugo wax dhibaataa malaha laha wa ama alaxaadiidu saxiixatu axaadiidta saxiixada ah ana almeyita meydka yucadabu in la cadaabayo bibukaa'i ahlihi ehelkiisa ooyintooda caleyhi korkiisa ay u ooyaan lagu cadaabayo falaysat calaa daahirihaa axaadiistaas daahirkeeda maaha iyo wa ilaaqihaa sideedaas ay u ilaaqi idlaaqeeda maaha bal hiya mu-awalatun waa mid la fasirayo waihtalafa alculamaau culimadii way isku khilaafeen fii ta'wiilihaa tafsiirkeeda <clears throat> calaa aqwaalin bay iskugu khilaafeen adharuhaa kan ugu xooga badan uu yahay wallahu aclam wallahu aclamu wuxuu yidhi meyidka qabrigiisaa lagu cadaabayaa waxaana loo cadaabayaa ehelkiisa uu oynayo caaisho horta waa diidi jirtay waxay dhihi jirtay ma aynan xifdinin walaa tasiru waasiratu wisra ukhraa ayay dhihi jirtay naf dambaawday mid kale dembigeeda ma qaadayso qof ooynayo see qof kale loogu cadaabaa qofkan qayladiisa iyo ooyintiisa saasay dhihi jirtay laakiin axaadiistaas waa ansaxday mar hadday ansaxdayna macnaheedii bay marka culimmadu isku khilaafeen aqwaal baana laysugu khilaafa kan ugu xoog badan imaamu nawowi agtiisa wuxuu leeyahay annahaa maxmuulatun waa mid lagu xambaarayo calaa an yakuuna lahu inuu u ahaada isaga sababun sabab filbukaa-i ooyinta inuu isin la ooyaa inuu isaga sabab u ahaa ayaa lagu xambaaraa hadduu sabab u ahaa isaga waa la cadaabaya hadduunan sabab ahayn ma la cadaabayo hadduu sabab u ahaa marka waa dembi isaga uu sameeyo ficil isaga ayaa lagu cadaabayaa ee dadadoo wax ay sameynayaan oo mujarada lagu cadaabi maayo imaa bian yakuuna inuu ahaado inuu ahaa awsaahum bihi inuu kula dardaarmay dadka qaar baa jaahiliyadii waa dhihi jireen aniga haddaan dhinta iisoo ooya waxaan aniga ahal u ah iigu soo ooye duusaa yiri marka waa khatar waa lagu cadaabayaa dardaarankiisaasaana u keenay isagaa ooyinta sabab u ahe ow gayru daalika ama kaa waxaan ahayn waqad jamactu kula dalika aqwaashaasoo dhanna waan ururiyey ow mucdamahu ama badankiisa fii kitaabi iljanaa min sharxi lmuhadab ayaan ku ururiyey sharxulmuhadab marka waa kitaab uunan dhamaystirin waa majmuuca baabu riba ayuu uga dhintay ilaa abwaabta ribada ayuu gaarsiiyey maunan dhamaystirin ibnu kathiir wuxuu yidhi haddii uu dhammaystirmi lahaa wax fara badan ayaa loogaga maarmi lahaa hadal saasoo kale yidhi aada u ammaanay kitaabkaas qaala asxaabunaa asxaabteenna waxay yidhaahdeen shaaficiyada ah wayajuusu lbukaa-u ooyin ayaa bannaan qabla lmowti dhimashada ka hor iyo bacdahu kadibba ka hor iyo kadib waa la ooyi karaa oo cunugan rasuulka markii intaanu dhimanin ka hor ee uu sakaraadka ku jiray ayuu ooyey walaakin qablahu owlaa intuunan dhimanin ka hor in la ooyaa owleysanba lilxadiidi saxiixi faidaa wajabat naftu haddii ay dhacdo falaa tabkiyanna yaanay oynin baakiyatun mid oyso wqad nasa ashaaficiyu raximahu llahu imaamu shaafici wuxuu cadeeyey iyo walasxaabu iyo asxaabtii calaa anahu yukrahu waxaa la kahdaa albukaau ooyin bacda almowti geerida kabacdi dhimashada kadib karaahata tanziihin karaahatu tanziih walaa yaxrumu ma xaaraam noqonayo wata-waluu xadiida falaa tabkiyanna baakiyatuna cala lkaraahati bay ku awileen ayb baabu tacziyati tacziyadiiba u baabyahay tacsida ayb tacsi annaga waxaan u naqaanaa badarka la cuno guri hebel tacsiya ka jirtaa lagu le saas ma aha tacziyadu waa isa safarsiin ayb rawaynaa fi kitaabi الtirmidiyi wasunan اlkabiir lilbayhaqiyi can cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama qaal man cazaa musaaban qofkii u tacsiyeeyo oo sabar siiyo yacni qof la asiibay falahu wuxuu leeyahay milu ajrihi ajrigiisoo kale isnaaduhu daciifun isnaadkiisu waa daciif sunan lkubraa labada waa la dhihi karaa dhiba maayb ibnu xajar wuxuu yihi xadiidu qariib laa nacrifuhu marfuuaa tirmidi laa nacrifhu marfuucan ila min xadiidi cali bni caasim araawi warawaahu bacduhum can maxamed bni suuqa ayb mawquufan cala bni mascuud qaala bnu xajar fii sharxihi wamidluhu laa yuqaalu min qibali ra'yi falahu xukmu marfuuc fasaawaa mawquufahu wa marfuucahu wqala alxaafid bacda takriiji hada xadiidu gariibu waakhrajahu lbazaar waqala tirmidiyu xadiidu gariib ila min xadiidi cali bni caasim wahuwa akbaru maa unkira calayhi riwaayadu dacfi baa ku jir warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi ayda can abi barzata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal man cazaa qofkii u tacsiyeeyo thaklaa qof la musiibeeyey kusiya waxaa la marshiyaa burdan go ama maro fi ljannati jannada dhexdeeda qaala tirmidiyu laysa isnaaduhu bilqawiyi xadiidka isnaadkiisu mid xoog badan ma aha warawaynaa fi sunani abi daawuuda wاnnasaa-iyi can cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma xadiida طawiila fiihi waxaa ku jirtay ana اnabiya sala اllahu alayh wali wasalama qaala lifaatimata radia allahu canha nabiga faatima wuxuu ku yidhi maa akhrajaki maxaa ku bixiyay yaa faatimatu faatimay min beytika gurigaaga maxaa kaa bixiyey qaalad waxa ay tiri ataytu waxaan u tegay ahla hada lbeyt qoyskan ayaan u dadkiisa fataraxamtu ilayhim waa soo sabarsiiyeyo waa usoo naxariis dalbay mayitahum meydkoodii ayaan kusoo taraxumay oo allah u naxariista aan soo eriw aw amase casaytuhum bihi waan ugaga tacsiyeeyey amase waan uga tacsiyeeyey buu yii halkan marka wuxuu yidhi zaada fi lkhulaasati imaamu nawowi kitaabkiisa alkhulaasa layidhaha kitaabka labada mujalad ah wagayrihimaa biisnaadin daciifin buu yidhi qaala alxaafidu bacda takriij اlxadiidi hada xadiidu xasan xaafidkuna saasuu yii ayb warawaynaa fi sunan bni maaja muxuu yii ayb xadiidkan marka ibnu xajar waa xasaniyey akhrajahu axmed wاnasaa'iy wاlxaakim wafi sanadihi rabiicatu bnu sayf mukhtalafun fiihi layanahu lbukhaariyu waqala الnasaa-iyu laa ba'sa bihi waqala bacda takriiji xadiidihi rabiicatu saduuqun buu yihi ibnu xajar wfii nuskhati ضaciifu kada dakara almiziyu fi اlaطraaf walaysa lahu fi الnasaa-iyi ila hada اlxadiid ayb warawaynaa fi sunani bni maajah wاlbayhaqiyi biisnaadi xasani can camr bni xasmin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa min mu'minin mu'min ma jiro yucazi akhaahu walaalkii u tacsiyeynaya bimusiibatihi musiibadiisa ugaga tacsiyeynayo ilaa kasaahu llahu caza wajala alla waxau marshiyaa min xulali lkaraamati karaamada go-yaalkeeda yowma alqiyaama ayb intaas markuu kuusoo sheegay ayaa wuxuu ku yidhi ayb bisnaadin xasan buu yii marka ayb waclam ana atacziyata ogow buu yihi taziyadu hiya tasbiiru waa safarsiin wadikru maa iyo shay in la sheegay yusallii saaxiba almeyiti wax uu ku sabarsiinayo qofka laga dhintay wa yukhafifu xusnahu murugtiisa fududaynayo wa yuhawinu musiibatahu musiibadiisa fududaynayo wahiya mustaxabatun tacsiyiintu waa sunno oo qofkii marka in wax sabarsiiyo lagu yiraahdo waay alfaad u gaar ah oo intaas hala dhaho ama leh laakiin wax safarsiin safarsiinayaa la rabaa musiibadana ka khafiifinayo fa inahaa iyadu mushtamilatun mid shamlisanaysa weeyaan cala alamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar tacsidu waa sunna maxaa yeele alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar bay koobaysaa wahiya aydan daakhilatun waxay soo gelaysaa fii qowli illahi tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa samafalka iyo alla kacabsiga kheyrka iyo alla kacabsiga isu kaalmaysta wahaadaani labadaanina min axsani maa shaykan ugu wanaag badan waa yustadalu bihi loo daliishado fi tacsiyati wahabata fi saxiixi waxaa ku sugnaaday ana rasuula allahi sal ly slama qaal wallaahu alle fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa ayuu ahaaday dhexdeeda maa intii kaana alcabdu addoonka ahaada ou ahaanayo fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa waclam ogow ana tacziyata mustaxabatun mid la sunneeya wa qabla dafni iyo wabacdahu meydka intaan la duugin iyo mar intii la duugaba kadib qaala asxaabunaa yadkhulu waqtu tacziyati tacziyada waqtigeeda wuxuu soo gelayaa min xiina yamuutu qofka marka uu dhimanayo watabqaa waa baaqi ahaanaysa ilaa halaaati ayaamin saddex maalmood bacda dafni duugista ka dambe wathalaathatu saddexdana cala taqriibi weeyaan laa cala taxdiidi xadidaad ma aha kadaa qaalahu limaamu abuu muxamedin iljuweyniyu min asxaabina qaala asxaabunaa waxay yidhaahdeen wayukrahu waxaa la kahdaa atacziyatu tacziya bacda halaathati ayaamin saddex maalmood kadib taczida a ah waa la kahdaa ayb lianna tacsiyata tacsiyadu litaskiini qalbi lmusaabi qofka la asiibay qalbigiisa deji in la dejiyo ayay u ahaatay oo loo sameeyaa walgaalibu sida badanna sukuunu qalbihi qalbigiisa xasilitaankiisa waa bacda halaathati saddex maalmood kadib falaa yujadidu lahu marka u cusboonaysiin maayo alxusna murugta haakada qaalahu ljamaahiiru min asxaabina meyd baa dhintay saddex maalmood wixii ka dambeeya isagiiba marka qalbigiisu iska degaaba haddaad marka saddex maalmood kadib ama bilka bacdi aad tiraahdo war meydki kaa dhintay allah u naxariisto meydkii baad maxsuusinaysaa adiga markaas naam saasuu leeyahay laakiin saddex maalmood kuma xadidna wa qaala abulcabaas ibnu lqaas min asxaabina laa ba'sa bitacziyati wax dhiba male buu yihi tacziye laysu tacziyeyey bacda halaathati saddex kadib bal tabqaa abadan weligeed bay baaqi ahaanaysaa wain daala zamaanu waqtigii haba dheeraado waxakaa haadaa aydan waxaa kan xikaayooda imaamu lxaramayn can bacdi asxaabina buu ka sheegay walmukhtaaru sida la doortayna annahaa laa tufcalu ma la samaynayo bacda halaathati ayaamin saddex maalmood kadib ilaa fii suuratayni laba suurad istathnaahumaa asxaabunaa ay kasoo reebeen aw jamaacatu minhum ay kasoo reebeen wahumaa labada suuradna idaa kaana almucasii midka tacsiyeynaya hadduu yahay ow saaxibu lmusiibati ama midka la musiibeeyey haa'iban mid maqan haddii uu yahay xaalad dafni duugista waqtigeedii watafaqa rujuucuhu bacda halaaati waxaana iswaafaqay soo noqoshadiisii saddex maalmood kadib ay noqotay adiga ma joogin ninkan duugtiisii magaaladii waa ka maqnayd saddex maalmood kadib baa timid markaas inaa usoo tacsiyeysa waa leedahay ama isagii qofka uga tacsiyey lahayd baa maqnaa saddex maalmood kadib buu yimid u tacsiyey qaala asxaabunaa watacsiyatu bacda dafni tacsida duugta ka bacdii afdalu yaa taasaa fadli badan minhaa qablahu waxay ka fadli badan tahay tacsida minhaa min atacziyati bay ka fadli badan tahay qablahu qabla dafni intaan la dugin la tacsiyeeyo lianna ahla lmeyiti maxaa yeelay meyid dadka laga dhintay mashquuluuna waxay mashquul ku yihiin bitajhiizihi qofkoodii ka dhintay diyaargarayntiisii walianna waxshatahum bacda dafnihi lifiraaqihi akhar walianna waxshatahum kelinimadooda bacda dafnihi marka la duugo kadib ay ka kelin noqdaan meydkoodii lifiraaqihi faaruqitaankii ou faaruqay darteed akharu taasaa badnaan badan waxshada iyo wehella-aantiisana tay ku badan tahay marka lasoo duugo qofkii markaa intaad duugtido god ku ogaatidood god uga soo tagto markaasaa dareemaysaa yacni faaruqidda uu ku faaruqay ee waxshada ayb waxshada waxaa laga wadaa yacni wehella-aantiisa qofkan adiga aada weheshan jirtay inaad weyso markuu meydkiisii weli yaallo oo aan la duugin weli kuma faaruqin laakiin markaa god kusoo ogaato aaduu kuu faaruqa marka markaas in layskaga tacsiyeeyay ku wanaagsantuu leeyahy oo markaa la duuga ka bacdi haadaa idaa lam yara minhum wa hadduunan ka arkin jazacan shadiidan argagax daran fain ra-aahu haddii uu ka arko qadama tacsiyata tacsiyaduu iska hormarinaya liyusakinahum si uu u dejiyo u xasiliyo wallaahu aclamu ayb ayb halkan fasalaan ku daraynaa faslun wayustaxabu waxaa la sunneeyaa <clears throat> an yacumma inuu camimo bitacziyati tacziyada inuu ku camimo jamiica ahli lmeyiti meydka ehelkiisao dhan iyo aqaaribihi aqaaribtiisa alkibaara iyo wasigaara dadka waaweyn iyo dadka yaryarba alrijaali waannisaai alkibaari waasigaari dadka waaweyn iyo kuwa yaryar alrijaali waannisaai niman iyo naagaba ilaa an takuuna imra-atun haweeney inay tahay maahane qofka loo tacsiyeynayo shaabatun dhallinyaro ah falaa yucaziihaa u tacsiyeyn maayo uma tacsiyeynayaan ilaa maxaarimuhaa maahane hadday gabar yar tahay inuu ku fidnoobaa laga yaabaa marka wuxuu leeyahay gabadhaas maxaarimta dadkii u ah iyada oo la qalwoon karo meel la joogi karo kuwa unbaa u tacsiyeynaye adoo ajnabi ka ah inaad qol ugu gasho oo aad tiraa gabadhii yarayd aabaheed uga tacsiyeysid iyo maya haddaa rabta marka iyadoo banaanka uga tacziye ku maqlaysa laakiin ugelidaas iyo may qaala asxaabuna watacziyatu الsulaxaai wالducafaai can ixtimaali اlmusiibati wالsibyaani aakadu watacziyatu الsulaxaai dadka suusuuban iyo waducafaai dadka ducafada tacziyeyntooda can ixtimaali lmusiibati musiibada dulqaadashadeeda iyo wasibyaani caruuraha aakadu aada bay usi adkaansho badan tahay ayb wbilaahi towfiiq wsal allah wslama calaa nabiyina mxamedi wclaa alih wsaxbi